alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa khaatimi alambiyaai walmursaliin wa calaa aalihi wa asxaabihi alkiraam wa salama tasliima kafiira wa bacd <clears throat> waxaynu ka bilaabaynaa suuratu aali cimraan waa aayadda lix iyo sagaashan baynu ka bilaabaynaa suuradda laydhaa aalu cimraan suuratu aali cimraan qaala allahu tacaala alla waxau idhi ina awala baytin gurigii u horreeyey ama masjidkii u horreeyey kaasoo wudica linnaas dadka loo dejiyey laladii kii weeye bibakata magaalada maka laydhaa ku sugan magaalada maka masaajidka ku yaalla kaasaa ugu horreeyay mid cibaado ilaahay loogu talagalay mubaarakan mid la barakeeyo weeye wahudan hanuun buu u yahay lilcaalamiin caalamiintao dhan fiihi waxaa ku sugan aayaatun bayinaat aayado cadcad maqaamu ibraahiim nebi ibraahim halkuu istaagay baa ku sugan waman dakhalahu cidda masjidkaa gashaana kaana aaminaa waxa uu noqonayaa mid aamin oo nabadgelyo hela walilaahi ilaahay waxa u sugnaaduu ku leeyahay cala annaasi dadka dushiisa xaju lbayt baydkaa loo dhisay rabbi daraaddi in loo qastiyo xaju lbayt kacbada in loo qastiyo man cid buu ku leeyahay istitaaca ilayhi sabiilan xaggiisa wadannimo u kara ee u socon kara waman kafara cidda gaalowda ee ilaahay cibaadadiisa iyo waajibkiisaa diida fa ina allaha ilaahay haniyun can alcaalamiin caalamiintao dhan wuu ka maarmay waxyaabaha ay qabashka ama muranka geliyeen yuhuuddu waxaa ka mid ahaa kacbada iyo baytullaahi alxaraamka oo waxay yidhaahdeen baytullaahi alxaraamka waxaa ka horreeyey ka fadli badan baytulmuqadas xaruntii ambiyada sidaa darteed nebiga iyagaa u fadli badan halkaan u jeesanaa u fadli badan muran badanoo noocaasa ah. ayay nimankaasi keeneen iyadoo goobahani wada muqadasaadkii ilaahay yihiin haddana waxyaabaha xaqaa'iqa ah ee ay wax ka bedeleen ayaa ilaahay sida dhabtaa uu ka sheegayaa sidaa daraaddeedba halkan munaasib ay noqotay in baytullaahi alxaraamka iyo kacbada ilaahay uu tan ka sheego waxaa kaloo gogoldhig iyo tamhiid ay u tahay cibaadada xajka la idhaahdo oo waajibnimadeeda ilaahay uu tilmaamayo halkan ayaa aayadda horeta ku xigta iyaduna ay ka hadlaysaa waajibnimada xajka waaya guri kii u horreeyey ee loo dajiyay dadka wadica linnaas dadka loo dhisee loogu talagalay inay ku cibaadaystaan waa ka baka ku sugan baka laladii bibaka sifooyinkiisa waxaa ka mid a ah inuu barakaysan yihi inuu caalamkao dhan hanuunu yahay aayado cadcadoo tusinaya fadliga uu leeyahay iyo ciddii dhistay iyo cidda ku abtirsan karta aayadahaasibaa ku sugan waxaa astaamahaa ka mida ah nebi ibraahim maqaamkiisii halkii uu istaagay baa ka muuqanaya iyo raadkiisii taasoo tusinaysa wakhtiga la dhisay iyo cidda dhistay cidda masjidkan gashaa aamin bay noqonaysaa taasoo tilmaamaysa in uu leeyahay dheeraad haddaba masjidkaa inay dadku u qastiyaan oo ilaahay daraaddii ay ugu soo cibaadaystaan waa arrin ilaahay uu addoommaha ku waajibiyey waa qofkii awood ahaan iyo dhaqaal ahaan u tegi karaa cibaadadaasaa ilaahay uu waajibiyey farad faradka ahee ee xajka cidda ka gaalowdee diiddee ku gacan saydhaana ilaahay wuu ka maarmay isagii cibaadadiisaba waaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa su-aal weydiiyey asxaabiga la ydhaahdo abidar xadiidku waa saxiix oo bukhaariiyo muslim buu ku sugan yahi wuxuu idhi yaa rasuul allahi ayu masjidin wudica awal masjidkeebaa loogu hor dhisay caalamkan masaajidada ku yaala dabeed nabigu waxau hi almasjid alxaraam masjid masjidla eh, masjid alxaraam oo markaa noqonaya kacbada ilan masjid ulxaraam iyo kacbadu eh, kacbaduna waa intan qiblada ah loo tukada ee xariirta madow la saaro masjidkuna waa kaa ku wareegsan marka kacbada ugu horraysa keebaa ku xigay almasjid alaqsa masjid ulaqsa baa ku xigay buu nebigu yihi alayhi salaatu qultu kam baynahumaa oo intee udhaxaysa arbacuuna sana afartan sanadood baa udhexeeyay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa rasuulku xusay <clears throat> waxyaabaha dheeraadka ummaddan ay u leedahay inay ka mid tahay in salaadoodu meel walba ay ku ansixi karto masjidoo qura aan lala doonan karaynin hadduu masjidba qofku hore u haleeli waa inay ka ansaxayso nebigu markaa wuxuu uhi uma xayu adrakatka salaatu uma xayu adrakatka asalaa fasalli fakulluha masjid meeshii salaadu ay kugu soo gaadho hadii aad masjidba weydo halkaa iskaga tuk waa waxaynu kaga duwanahay ummadii hore qofku wuxuu ku tukan karay uun meesha macbadka ahee loogu talagala cibaadada meel kale kumuu tukan karaya marka xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa aayaddu macnaheeda fasirayaa masjidkii masaajida ilaahay u horreeyay inuu yahay kaas sifooyinkii meesha laga dhisay ama waxaa magaalada maka la ydhaahdo magacyadeeday ka mid tahay baka baka iyo maka magaalada uu masjidku ka dhisan yahay ayaa labadaba la yidhaahdaa masjidka albayt alcatiiq albayt alxaraam albalad alamiin um alqura alqaadis iyo magacyo kale alkacba magacyada qaarkood nusuusta markay kusoo arooreen waxay tilmaamayaan magaalada maka qaarkoodna waxay tilmaamayaan kacbada intaasoo magacba waa leeyahy jacala allaahu albayta alxaraama jacala allaahu alkacbata albayta alxaraam waas haddii lagu weydiiya saddex magac oo kacbadu leedahay oo isku xidhiidhsan oo qur-aanka ku jira waa kaa weeye jacala allaahu alkacbata albayt alxaraam saddex isku xidhiidhsan weeye magacyaasheeda sharax badan bay ka sii bixiyaan kuwayaalahaasaa ka mid ah waa barakaysan yahay oo barakadee inuu goor walba noqday mid ay u soo qastiyayaan shirweynaha ugu weyn dadka muslimiintu sanad walba hanuun baa caalamiintoo dhan uu yahay kitaabkii u fadli badnaana halkaasu ku soo degay rasuulkii u fadli badnaana halkaasuu ka soo baxay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam umulqura waa xudunta caalamka iyadoo caalamkao dhami uu madow yahay oo gudcurku uu isqabsaday ayaa halkaa ilaahay ka bilaabay maxay iftiinkiisii faazaaxa ulumaata dujaa gudcurkii isku xidhmay ayuu dabeetana sidaa u kala dhaqaajiyey aafaaq alcaalam jihooyinka caalamka o dhan <coughs> fiihi aayaat bayinaat maqaamu ibraahim aayadaha cadcad marka aayadaha cadcadi waa aayada tilmaamaya meeshan intee meel barakaysan meeshana inay tahay meel haluun leh meeshan inay tahay meel ilaahay xigmad gaara ka leeyahay meel uu addoomihiisa ku tababaro maqaamu ibraahim nebi ibraahim markuu dhisayay kacbadan sidaynu ku soo maraynay suurat lbaqara kadibna halkaa gidaarka agtiisa ayuu ahaa waa dhagaxii uu fuulayaybaa hoos ula degay ilahay baa wax ka wadaa kii ninkii shaacirka abu abu aalib baa qasiidadiisii uu kaga warramaya halkan xaramka laamiyada ahayd baa waxa u lahaa wa mawdicu fi sahri radbatun calaa qadamayhi xaafiyan hayra naacilin calaamooyinkii cajaa'ibta meeshu leela waxaa ka mid ah nebi ibraahim cagtiisiibaa ka sii qoyan oo muuqanaysa halkan isaga oo aan kabagashanayne khayra naacil waaya kolkii dambe markii ummaddii dawaafaysay ay soo badatay cumar binu khadaab radia allahu canh ayaa gidaarka kacbada dhagaxii ka soo durkiyayoo halkan iminka uu yaallo ee maqaamu ibraahim agtiisa ayuu dhigay si aanu dawaafka u xanibin iminkana waa kuwa quraarada yar ee maqaamu ibraahim loo bixiyey quraarada yaro taagan ayuu ku dhex jiraa oo dhagaxii oo labadii cagood ka muuqdaan ayaa halkaa quraarada dhexdeeda ku jiraa oo ilaa yowmina haada laakiin berigii hore dee maadaam uu ahaa e, sakhaalad wastaad isku taagayaabuu ahaa dhagax oo inankiisaa u dhiga ismaaciil si uu fuulo waa dhagaxii isku taaguu karu fuulayay marka gidaarku ku nabnaa laakiin saasaa loo soo durkiyo waaya waman dakalow kaana aaminan <clears throat> waxay ka mid tahay cajaa'ibtiisa cidda gasha aamin bay noqotaa carabay taa idinba oo aragtee qofka aabbihii ninka dilaa haddii uu kii dilay ka gala kacbada carabta berigaa hore may taaban jirin waa lama taabtaan bay odhan jireen qofka halkaa galaa inkastoo sharcigeenna xaniifka ahi qofku haddii uu halkaa galo mujrim uu yahay oo qisaas iyo dhiig lagu yeesho uu ka soo saarayo waa qaar badan baa u qixi lahaa intay dadka laayaan <laughs> haddaan sidaa la odhanoo laydhaa halkaasaa lagu nabadgelayaa dee ka wax dila iyo ka wax kharibaabuu iska dhex fadhiisan lahaa kababa baxeen marka qofka mujrimka laa yuwi muxdian ma ilaalin karta kacbadu qofka dembiilaha cidda gasha ee aan dembi lahayn aamin buu ku noqonaya laakiin kii mujrima isaga ciqaabtiisa waa lala daba taagan yahi ilaahay wuu ugu mano sheegtay qoraysh inuu halkaa dhigay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman ahminan wayutakhadafu nnaasu min xawlihim miyaanay waxba eegaynin sawtan aan dejiyey baa ilahay ui meel aamin oo xaraama iyadoo dadka hareerahooda laga halqafayo ummadii oo dhamme ay dhibantay falyacbudu rabba hada albayt aladii adcamahu min juuc wa min khawf walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila ilaahay dadka wuxuu ku leeyanay haddaba beytkaa tagaa qofkii karaya wadanimo haddii nabiga la su-aalay calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi ma sabiil sabiilan qofka wadanimo u karabaaleh ayaa aayaddu tidhi sabiilkan aayaddu ay sheegtay macnihiisu waa maxay baa nabiga la weydiiya wuxu uhi azaadu waraaxila qofka sahayna helaya gaadiid u fuulana helaya mar hadduu labadaa helayo khalash kastaba ha ku tageene laaluush kastaba ha laga qaado waraaqo iyo baasaboorro kasta ha lagu xidhee wuu tegi wuun qofka si cadow jidka u fadhiisto ayuunbuu ka dhacaya istidaacadani dee istidaaca binafsi wa biqayriba way noqon karta qofku marna isagaa kari kara marna intuu kari waayaa buu dhaqaal ahaan u karayaayo cid kaluu diran karaa oo ka soo xajiyaysa labadaba waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin cidda ka gaalowda ilaahay caalamku ka maarmay waa dhab laakiin halkaa waxaa kaaga muuqanaya cibaadada xajka la yidhaahdo qofka iyadoo lagu yeeshay dhag u qaadi waaya ama diida uu ku gaaloobaya qofku hadduu cibaadadaa idhaa aniga laygumaba leh waaba sida firqadaha hallaabay oo waddankiina jooga qaarkood ay idhahaan xajka bidca haysata niman sacuudi oo bidca la idhaahda haysto ilaa kuwa ay ilaahay ka xoreeya naguma waajibin xajku qaar baa idhaahda firqadaha hallowsan waa nimankaa bidcadaaba haysto oo annaga halkaa ilaa dee maaragtay laga xoreeyo <clears throat> naguma waajibinba hadduu ereygaa qofku idhaahdo dee waa man kafara weeye ruknu min arkaana islaam buu ka gaaloobaya diiday waaya aamin buu noqday sidaa darteed ba rasuulku sala allahu calayh wasalam fadxu maka sanadii sideedaad markuu xoreeyey gaal iyo shaydaankii iswatay kolkuu ka xoreeyey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam bayaan dheer ayaa ujeediya waxa uhi laa hijrata walaakin jihaadun wa niya waida stunfirtum fanfiruu waardadii how islaamka ahi qaxoonti dambe oo maka laga qaxayaa ma jiro daarul islaam bay noqotay laakiin waxa laga maarmaana jihaad baa soconaya iyo wanaagsan marka jihaadka la yidhaahda usoo baxana u bax maka waxa u soo noqotay xurmadeedii berigii hore ay lahayd horayso wakhti hore iyo wakhti dambe toona in xurmadeeda la jabiya xalaal may ahayn ilaa saacadunbaa ilaahay ii fasaxay inta yareyn imika xoraynaynu dagaalamaynay intaasaa ilaahay ii xalaaleeyey in dhexdeeda la dagaalamo oo ii fasaxay wakti dambe cid xurmadeeda xalaashan kartaa ma jirto markaasuu ka hadlay dhirteeda iyo ugaadheeda inay labadaba lama taabtaan yihiin baadideeda waxa qaadi kara un qofka yaboohinaya qof kale ma qaadi karo xurmadaasuu ka sii nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya sida macnaha aayaddan ay sheegtayna ummadda wuu gaarsiiyeyoo wuxuu ihi wardadii oo ilaahay xaj buu idinku waajibiyey ee eh, xaja ninbaa soo boodo yidhi ma sanad walba haddaan haa idhaahdo way waajibi lahayd buu mana idaan karteen waaridaaya intaan anugu idiin sharxayo ii kaadiya haigu degdegina waa sanadkii cumrigiiba hal mar wey su-aasha aan faa'iidada ku jirin buu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyayow lima takfuruuna biaayaati illaah ilaahay aayadihiisa maxaa uga gaaloobaysaana u diidaysa wallaahu shahiidun ilaahayna markhaati buu ka yahay calaa maa tacmaluun waxaa samaynaysaan foolxumada ah qul waxaa tidhaa mar kale yaa ahla alkitaab kuwii kitaabka la siiyey iyo nasaarada ahaadow lima tasuduuna can sabiili illaah lima tasuduun maxaa u dhababaysaan ee u hor joogsanaysaan ee dadka ugu diidaysaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa xaqaaya islaamnimadayna dadku maraan man cid baa u diidaysaan ilaahay dariiqiisi inay maraan ciddaasoo aamana rabbi rumays tabquunahaa idinkoo doonaya ciwajan inuu jidkaasi qalloocsamo jidka ilaahay toosan baad doonaysaan ciwajan inuu maroorsamo wa antum shuhadaa idinkoo markhaatiyaala oo ogsoon dadkaa mu'miniintii jidkay marayaan inuu kii ilaahay yahay wama allaahu bihaafil ilaahay ma moogo oo kama warlaa amaa tacmaluun waxaa camal samaynaysaan xogagaal buu yahay hadda ilaahay boqorkaa waa arkaya qul yaa ahla alkitaab yaa ahla alkitaab baa ilahay kusoo celcelinaya waxay ka turjumaysa kii kitaabka la siiyeyow mar hadduu ilaahay leeyahay ka kitaabka la siiyey waxaanoo kale inay ka fulaan may habboonayn mid kitaab leh mid bilaa kitaaba mooyaane mid kitaab lahoo rasuul loo soo dirayoo wax loo caddeeyayoo ahlulcilmi ahoo aqoon leh inuu ammaanadii sidan uga been sheego waa nooc fadeexadayna macnaha aqoon darre iyo jahli ma hayee yuhuud iyo nasaaraba labadaba ahlu kitaab baa laysku idhaa war kuwii kitaabka la siiyeyow yaa ahla alkitaab maxaasaa u samaynaysaan maxaasaa u samaynaysaan maxaasaa u samaynaysaan ahlulkitaab inana ka baynu nahy iyagu kitaab baa la siiyey towraad iyo injiil laydhaa labadaa kitaab innagana waxaa layna siiyey alqur'aan waalfurqaan marka innaguna ahlulkitaab baynu nahay oo kitaab baynu leenahay yaa ahla alkitaab wayaa ahla alislaam wayaa ahla alqur'aan haddii iyaga yaa ahla alkitaab loogu yeedhay innagana yaa ahla alqur'aan weeye intaa loo diiday laga xaaraantinimeeye ilaahay kaga fogaadeen inana waa laynoo diiday laynooma xalaalayn maxaa ilaahay aayadihiisii uga gaalowdeen wallaahu shahiidun calaa maa tacmaluun ilaahay aayadihiisay ka gaaloobeen kuwii towraadna weyyihiin kuwan qur-aankana weyyihin labaduba aayad ilaahay kuwana way ka been sheegeen oo way beeniyeen kuwa qur-aankana nebi maxamed bay ku diideen lima takfuruuna biaayaati illaah iyagoo ahlu kitaaba ah, aayaadkii ilaahay inay ka gaaloobaan intaasaa ilahay uu ku fadeexadayay subxaanah halka horena ilaahay wuxu uhi wallaahu shahiidun calaa maa tacmaluun halkan dambena wama allaahu bihaafilin camaa tacmaluun marka hore ilahay wuxu uhi waxaad samaynaysaan arka haddana maa moogada ilahay wey labada siyoodba waxay udhigan yihiin hanjabaadii ugu cuslayd wey ilaahay baa ogsoon ka warhaya idinka abaalmarin doona wey nin ilaahay xumaan ku ogaaday kabtii ma yeela wuu ku daba taagan yahy lima tasuduuna can sabiili اllaahi man aamana tabquunaha ciwajan wa antum shuhadaa intaasaa isku darmata jidka ilaahay sabiil اllah alislaam kaaynu soo marayna habeenkii dhab waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minh waman axsanu qowla miman dacaa ila allah qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira wa ana hada siraatii mustaqiima marka can sabiili illaah waxa aad ka hor joogsateen dadkii ilaahay rumeeyeoo dee dadku imaa sabiilu llahi wa imaa sabiilu shaydaan labadaa midunbay maraya shaqadooda u badani waxa weeye inay dadka kala dagaalamaan inay ilaahay ku xidhmaan marka waxaad la doonaysaan jidkii ilaahay inuu noqdo cawaj mid qalloocsan diin saafiya oo fiican oo dadka muslimiintahay ay ka run sheegaan had kastay joogaanba gaal wuu isku waafaqsan yahay gaal wuu isku waafaqsan inaan islaam loo ogolaan barigooda galbeedkooda yahuudigooda iyo mushrigooda intaba markay leeyihiin waa reer galbeed iyo waa reer bari iyo e, kitaab bay haystaan iyo waa shuuciyada waa bilaa kitaab waxaasoo dhammi waa niman ilmaadeerahu markay islaam joogsato way ka midhaysanyihin waa kuwaa maanta aada maqlayso shantii quwadoodee adduunka u waaweynaa golaha fiitooda lebaa isku yimidoo waxaa laga shirayaa markiiba sidii quwadda dad muslimiina ay leeyihiin looga cunloogu cunaqabatayn lahaa dhag markiiba way soo imanayaan waxaa kaloo dhan dhexdooda ah, uu alquwa alkhadraa quwadda cagaaran kol hadday timaaddo way ka midhaysay yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay baa waxau ihi dadkii mu'miniinta ahaa ee in tudiicuu haddaa aqbashaan ka tala qaadataan fariiqan koox ama qayb qaybtaasoo min aladiina uutuu lkitaab kuwa kitaabka la siiyey qayb ka mid ahoo kuwa wadaadadooda ah haddaa ka tala qaadataan yaruduukum waxay idin celinayaan idiin celin doonaan bacda iimaanikum intaa mu'miniin noqoteena ilaahay aqbasheene rumayseen kadib kaafiriin gaala idinka dhigayaan ololahooda halkaasee wadaana la socda magacay doonaan lala baxeen allah wuxuu uhi wa kayfa takfuruun oo sideebaa u gaaloobaysa wa antum idinka oo tutlaa calaykum laydinku dul akhriyayo aayaat ullah ilaahay aayadihiisi iyadoo laydinku dul akhriyaya see u gaaloobaysa wa fiikum rasuuluh rasuulkiisiina uu idin dhex joogo waman yactasim billaah cidda ilaahay cuskata irkata ilaahay cidda ku tiirsata faqad hudiya waxaa lagu hanuuniyey oo lagu hagay ilaa siraatin mustaqiim jid toosanoo kii ilaahay la barayaya kaasaa cagta uu saaro lagu hagay dadkii mu'miniintaha ah yeedhmadoodii ayaa bilaabantay yaa ahla alkitaab iyo yaa ayuha aladiina aamanuu labadaasaa isku xigxiga marka maxaadiirta dadka muslimiintaa digniinaha la siinayo iyabaa ilahay uu isku xidhayaa taariikhda ahlukitaabka <clears throat> ahlukitaabka wixii la faray inaana yeelin oo ay ku fashilmeen idinkuna ka dhowrsadoo iska ilaaliya qofka bani aadamka ee laabilaba ula maa jacala allahu lirajulin min qalbayn fi jawfi qofna ilaahay qalbigiisa ma yeelin gudihiisa laba qalbi ma yeelin qalbi uu gaalka ku raaco iyo qalbi uu ilaahay ku raaco qalbi uu xaqa ku raaco iyo qalbi uu baadil ku raaco labadaa ma wada shaqaynayaan mid unbaa meeshaa geli karaya waa hal midun midkaasina inuu noqdo kaa ilaahay uu doonaya saxda ah. fikirkiisa qofka dareenkiisa iimaankiisa waa inuu meel un ahaadaa meesha xaqa ah. marka rabbi waxa tilmaamaya <clears throat> kuwan iyo shaydaanka la socdaa way ka horjeedaan ilaahay rusushiisa kutubtiise ha ku faylina xaggaa yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutu lkitaaba yaruduuk yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin waa dignin weeye dadkii mu'miniinta ahaayow intaa mu'miniin noqoteen kadib haddii ahlu kitaabka kuwooda wadaadada ah ama kuwooda weerarka u culus wada aqbashaan iimaan ma jiraya ee kufaar baa noqonaysa wasadaqa allah dee ilaahay run buu sheegaye waxaynu arkaynaa cidda ka tala qaadata iyaga taladoodu waxa ay leedahay taladay bixiyaan ee halkan ku intihoonaysa <coughs> waxay u bixiyeen istaraatiijiyadda dhow iyo ta dheer mid dhow iyo mid dheer bay leedahay midi waxa weeyaan waxay shaqaynaysaa sanadaha dhow midna sanadaha dheer bay shaqaynaysaa taa dhaqaaluhu wadee dowladaha iyo shucuubta dhisan loola imanaya way dhowday midna waxay leedahay in la soo saaro oo la barbaariyo dad oo lagu tabco oo la maalgeliyo oo ummadaha adduunyada qaxoontigaa badanna laga ururinayo loo samafalayo ee dib loo celinayo adduunyada kale lagu celinayo waa si jiilalka iyo qarniyada dambe ee lasoo maalgashaday ay u noqdaan arday ay leeyihiin oo qolo waliba ay isurursato waddankii ay ka timid ay magaciisa isku urursato iyo luqadiisa dabeetana marka ayagoo mutacalimiina waddankoodii kusoo noqdaan inayse soo taagaan halkan oo qolo waliba kuwoodii u heliyaan moodin waxaan in bilaash lagu bixinayo cidina bilaash wax kuma bixisee cid waliba hadaf bay leedahay markaa ka aan ilaahay wax kaga doonayn hadafkiisa dee waxa uu wax ka doonayaa cidda uu maalgelinayo in tutiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaab yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin marka qofka muuminkaa ah, waxa uu ogsoon yahay inuu ku nabadgelayay waajib ku tahy daacat wa rasuulih ilahay rasuulkiisa inuu adeeco daacat lkaafir wa daacatu shayaan wa daacatu ahli lbail agtiisa ma taalo Ehm, sida naska aad arkayso waxa ilaahay uu daba dhigay haddaba <clears throat> tacajub wa kayfa wa kayfa takfuruun iyaga oo laga tala qaato la adeeco kufri baa ilaahay ku tilmaamay ilan iimaankuba waa waa adeecidda ilaahay rasuulka la adeeco ilaahay rasuulka haddee aad la adeeci waayo kaafir la adeeco waxay noqotay nafs alkufr wa kayfa takfuruun ma odhanin nasku wa kayfa tutiicuun sideebaa waa adeecaysaan mu odhanina hadalka waxaa natiijahaan ka hore kaaga soo baxaya kayfa takfuruun macnaha daacatuhum hiya alkufr iminka dadka muslimiinta waxay kula talinayaan majaal kasta iyo meel kasta oo laga howlgelayo ama ummaddu ay ka dhaqmayso inay iyaga la mid noqdaan xagga siyaasad midaysanayaalan iskaga mid noqon qaanuunka dowladeedaan iskaga mid noqon qaanuunka maxkamadaha aan iskaga mid noqonno nidaamka bulshada aan iskaga mid noqonno caalamku waa dad ilaahayoo waa isku mid caalamku waa dad ilaahayoo gaalkiisi iyo islaamkiisi iyo waxoo dhammi waa isku wada miduun waa isku wada sharci waa isku wada nidaam waa isku wada akhlaaq dee waa yahay annaguna caalamigaasi abaanu ku jirnaa kolkaad tidhaahdo fansalakha minhaa diintii waad ka dhex siidanaysa annagu dhaqan baanu leenahay diin baanu leenahay dad gaaraanu muslimiin baanu nahay waxa iyagoo dham waa noo gooni intaa hadduu qofku a ka afka laga soo boodayo allah hayste weyn wa takfuruuna waantum tutla calaykum aayaat allah wa fiikum rasuulu iyadoo aayadihii ilaahay laydinku dul ahriyayo ciddii doonaysa ha akhrida ama nebi maxamed ha akhriya ama asxaabtu ha akhrido ama culimo ka dambaysa ha akhridee akhrintii aayaadkii ilaahay iyadoo haysataan rasuulkiina idin dhex joogo oo rasuulka miyaanu ina dhex joogin rasuululahi maxamed sal allahu alay waxayna dhex jooga xikmaddii uu ummadda soo gaadhsiiyey xadiidkiisa qur waynu haynaa rasuulkiina waynu haynaa kol haddaynu hayno dhaxalku ka tegay ilaan ummadda wuxuu uga tego u leeyahay wardad waxaa la isiiyey qur-aanka la isiiyey iyo wa uutiitu milahu macahu mid la midoo la yidhahdana waa la isiiyey waa asalka alaslan alkitaabu wasunna waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraadin mustaqiim arrintu ma sahlane eh qabsasho ilaahay ilaahay waa lagaa goynayaa ilaahay baa lagaala dagaalamaya ilaahayna addoommuhu ku daba faylaan oo ay adeecaan waa loo diidan yahay kaafiriyo shaydaan ma ogolee ilaahay wuxuu idhi qofka ilaahay irkada waa la isweeranayaa cidda ilaahay cuskata kaasi waa hanuunsan yahay cuskashada ilaahay aakhiru samaanka waxay ka darnaalaysaa dhimbiil qofku sacabkiisa uu ku hayo bada addiinu hariiba wasayacuudu kama bada fatuuba lilghurabaa islaamku waxa uu bilaabmay isagoo hariiba ah. waxa uu ku noqon doonaa qaraabadaasuu ku noqon doonaa waxa janno aan u ballan qaadayaamu nebi uri calayhi salaatu wasalaam qofka qaraabadaa iskaga jira waa qaraabo kala duwanoo berigaa hore qariibnimadiisu waxay ahayd waxay yarayd inta aan shahaadanaysa iyo inta islaamka soo ajiibta iminka laakiin qaraabadana waxa weye dadki iyagoo in badan oo muslimiinta ka mid islaamkii sheeganaysa oo ku abtirsanaya oo magacoodii islaam yahay oo ashahaadanaya ah ayaa haddana diintii iyo qur-aankii iyo sunnadii ay dhexdooda qariib ku tahay magaalooyinkeenna waaweyn mid ka mid ah ayaa wuxuu ninbaa iga warramaya aanu xajka isugu nimid wuxu koox mutacalimiina ayaan ururiyey buuri dabeedna waxbaan udhigi jiray buuhi kooxda ah qur iyo xadiidka iyo fiqiga ayaanu dhigi jir waa niman jaamiciinahoo dabalaha wax ku soo bartay oo berigii horena iskuulladii halkan ka baxa nin ka mid ah ayaa markaa aan nidhi buui faatixada aan kuu saxee akhri wuu soo kala bixiyey ninkii faatixa kitaabkii qur-aanka buu soo kala bixiyey waxaabuu markii u horraysay la yaabay buu idhi faatixada oo adigan arkayoo si wanaagsan bay madbacaduhu u xardhaan kitaabka qur-aanka hareerihiisa intaa faatixada labada xaashiyoodo isku jeeda dabeedna wuxuu yihi warniyo si wanaagsan buu u sharxan yahay xararkaasaabaan anugu ka helay faatixada ku xeeran buu macnaheedu waxa wey kitaabka weligiiba mu kala bixinba ninkani faatixadii wuu akhriyi kari waayey buu waxaabuu daadaawanayaa u la yaabsan yahay ninkani oo qariib la ah sidan loo xardhayba faatixada hareeraheeda waa tusaale basiida waa ninkii mutacalimkaah la doonayay intuu cilmiga maadiga ama injineerinka iyo caafimaadka ka jawaabaya in ku dhow inuu diintiisa ka jawaabi karo kolkuu maanta faatixadii akhrihi kari layahay maxaa mutacalimna loogu yeedhaya miyaanu islaamku agtiisa qariib ka ahayn islaamku agtiisa aad buu qariib uga yahay waaya waman yactasim billaah cuskasho ilaahay macnaa qofka ilaahay cuskaba waa lagaa riixaya oo inaad cuskatood ku xidho ilaahay looma baahno aan lama ogola in badanoo shayaadiinta ka midi faqad hudiya ilaa siraadi mustaqiim waaya waxyaabaha haddaba dadka muslimiinta ah in badan cadowgooda u jabiya adhax jab cudurka dilaaga ah ee ugu weyn ee dadka muslimiintaa ah aakhiradana seejiya ilaahayna seejiya cadowgoodana u jabiyaa ee ugu weyna waa atafaruq fii maa baynahum waa kala yaaca dhexdooda ay kala yaacaan cadowguna saasuu kaga faa'idaystaa shaydaankuna taasuu kaga faa'idaystaa culayska u weynaa taasuu shaydaanku saara shaydaanka iyo ehelkiisu wuxuu og yahay intay isku duuban yihiin gaalku kama adkaan karo shaydaankuna kama adkaan karo dabeetna marka laga soo bilaabo labadii ilmi aadama isdilay marka la gaadho ilaa aakhiru zamaanka marka lagu daro fitankuu nebigu ka digaya calayhi salaatu wasalaam allatii tamuuju mawjan fitnada sida mawjadaha hirarkeedu ay u kacayaan ee dadka muslimiinta dhex ee haraaciyaysa intaasoo dhan waxay ka turjumaysaa khilaafka dhexdooda ah. waa cudurka dilaaga gaalnimada u sahla shaydaanka u sahla kaafirka u sahla inuu mid waliba islaam ka adkaado tiibaa ilaahay uu ka digay haddaba aayaadka si culus buu uga digaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow ittaquu allah ilaahay ka cabsada xaqa tuqaati cabsidiisa dhabta ah walaa tamuutunna ha dhimanin oo malagu yaanu idiin imanin ilaa wa antum muslimuun idinka oo ilaahay u hoggaansan oo islaamnimada qaniinsan oo xajisanayun malagu haydin yimaado wactasimuu illaah ilaahay xadhiggiisa irkada oo ku dugleeya jamiican idinka oo dhan walaa tafaraquu ha kala tegina ummadii ha islaamka faraara ha yeelanina wadkuruu waxaa xustaan dadka muslimiinta haddaad tihiin oo cajaladda qalbigiinna ku soo xaadirisaan nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmada uu dushiina yeelaa uu idin siiye diin iyo islaamnimo ah id waktibaa ilaahay uu nicmo idin siiyey kuntum acdaa'an colba ahaydeen qabiilnimo ku colloobay allafa bayna quluubikum ilaahay qalbiyadiinnuu isu geeyey uu isku lahay isku lifaaqay fa asbaxtum waxaa noqoteen ummadiiha islaamka ahi binicmati ilaahay nicmada uu idin siiye ee diin iyo iimaano daraaddeed ikhwaana kuwa walaalaa baa noqotay islaamkaa idin walaaleeyo wa kuntum waxaa ahaydeen islaamka ka hor calaa shafaa xufratin god qarki min annaar god naar ah qarkibaa saaraydeen fa anqadakum minhaa markaasuu ilaahay idinka nabadgeliyey kadalika sidaa la idiin soo caddeeyey yubayinu allahu lakum aayaati ilaahay aayadihiisu sidaa idinku saafaya oo idinku dhigdhigaya oo idinku cadcadaynaya lacallakum tahtaduun si aa u hanuuntaan hanuun baa ilaahay idinla doonaya dadka muminiintaabaa ilaahay u yeedho wuxuu faray marka ugu horaysa taqwadiisa ittaquu llaha xaqa tuqaati waxa uu ku xigsiyey islaamnimadiisa walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun taqwo iyo islaamnimo la heliyaa dadku hadday islaamnimo yeeshaan islaamnimadaasoo laga run sheegayaa taqwaduna ay noqonaysaae dadkaasi waa dad isku hallayn leh waa dad rasiid iyo kayd leh waa dad kalsooni badan leh taqwadaas waxa weeyaan waa sifooyinka ammaanta iyo khayrka badan ee baatiniga ah qofka qalbigiisa gala wey kolba inta ay la eg tahay taqwadaas ayaa ay la egaanayaan qofka sifooyinkiisa liita qofku tilmaamo muuqdana wuu leeyahay tilmaamo qarsoonoo baatinka ana wuu leeyahay alkhisaal albainiya alxamiida wadamiima sifooyin qarsoon oo wanaagsan iyo sifooyin qarsoon oo liituu leeya marka haddii ay tahay maal xasadka iyo kibirka iyo qabyaaladda iyo xiqdiga iyo islaweyn wax alla waxaasoo dhan waa sifooyinka qalbiga ah ee liita intaasoo dhan waxaa dheeli tiraya sifadaa qalbiga ahe ah maxay attaqwa taasaa dheeli marka taasi haddii rifaniya lisan uu ku dhaco ay sii madhato marato madhato qofku waxaa xunbaa dhaaminaya calooshiisa haddii sifadaa wanaagsane ay qawi noqoto ay kor u kacdana difaac buu u yeelanayaa cudurradaa khatarta ee dilaaga ah inuu iska difaaco ayuu awoodi karayaa marka qofba taqwadiisu intay la ayay la-eg tahay qabyaaladiisu oo uu la-egyahay kibirkiisu oo uu la-egyahay anaaniyadiisu kolba hadday taqwadiisu badan tahay waxani way yaraanayaan ila waa dawadii dawada iyo da'da kolba dawada mistaaqiyadeeda iyo tamarteedu intay laagta ayaa bakteriyada ay daweynaysaana leegaanaysa hadday tahay dawadani dawo qim ahoo tayadeeda ay aada u fiican tahay jaraasiimta way baabiinaysa soo maa jaraasiimta wax alla wixii jarmisi u dhimanaya laakiin haddii dawadii ay noqoto mid naashifahoo caanabodho oo kale ah bacteriyadu way buurbuurnaanaysaa way iska soo kaakacaysaa qofkii la dhimanaya waxba ka guri mayso marka cultureka lagu sameeyo ayaad arkaysaa iyadoo midna dawada midna jaraasiimtu ay ka yaacayso midna ay sida raashinka caadiga u cunaysay kusoo cararayso waa xaqiiqo jirta wey waaya marka intii aanu ilaahay ka hadal cudurkan dilaaga ahee ummadda kala geeya casabiyadii iyo qabyaaladda intaanu ka hadalba muxuu soo horraysiiyey taqwadii iyo iyo islaamnimadii ayaa ilaahay uu soo horraysiiyey buu soo dhigay la qaadan lahaa markaasaa daai iyo cudurkiina uu daba dhigay dawadiina waa taa daai iyo cudurkiina waa kaa ah. waaya itaqu llaha xaqa tuqaati xaqa tuqaati cabsidiisa dhabta ah cabsida dhabta ah ee ilaahay uu mudan yahay ku haboon isagoo khaaliqii addoommaha ah waxaa fasiraysa cabsida dhabta ahi ay tahay aayadda kale ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu fataquu llaha ma staactum llaha ma inta aad kartaan ilaahay ka cabsada intaa kartaan ilaahay ka cabsada marka inta aad karto haddaad ilaahay ka cabsato waxaad ka cabsatay cabsidiisii dhab tahay macnaha in la yidhaahdo aayaddaasa aayadda nasakhaysa waxa ka fiican in la yidhaahdo way isfasirayaan sida imaamu nawowi raximah kitaabkiisa uu ku xusay riyaad saalixiin way isfasirayaan cabsida dhabta ilaahay aad ka cabsanaysaa waa intaad kartowm afar baa waxa uu tilmaamayaa an yuaaca falaa yucsa wa yushkara falaa yukfar wa yudkara falaa yunsa cabsida dhabtii waxa weye in ilaahay la adeecoon la caasin in lagu mahadnaqoon laga gaaloobin in ilaahay la xusuusnaadoon la ilaawin waaya walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhimanina idinkoo islaama mooyaane ilaahay baa u haya qofku inuu ku dhimanayo islaamnimo iyo inuu gaalnimo ku dhimanayo laakiin waxa weeye adigu islaamka ha ka bixi adigu islaamka ha fudaysanin adigu islaamku si bilaa macnaa ayuu kaaga dhecdhicin kufrigii kaa saari lahaa laakiin xejiso oo ku miti ilaa inta malagu ku imanayo walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waa aayaadkii khudbat alxaaja uu nebigu ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer hadalkiisa uu bilaabayo khudbad ammaanta ilaahay iyo isugu jirta weynaynta ilaahay iyo mahadnaqiisa ayuu ku bilaabi jiray dabeedna saddexda aayadood uu akhrin jirayba aayadani ayay ku jirtaa kolkaasaa dabeedna ilaahay cudurkiibuu uga digayaa ummadda marka hore taqwadiibuu faray islaamnimadiibuu faray midnimadiibuu faraya dawadiya wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay cuskada sidaa u dhan tihiin hana kala tegina marka xadhigga ilaahay uu soo laalaadiyo waa islaamka waa qur qur'aanka qur'aanku waxa weeye xablullaahi almatiin waa xadhiggii ilaahay adkaa wa huwa nuuru lmubiin waa iftiinkii cadaa wa huwa shifaau naafic waa caafimaadkii u xanfacaya cismatun liman tamasaka bihi cidda cuskataa way nabadgeli waanu eh, ku dhowrsanaanayaa wa najaatun liman ittabaca xablullah eeg muuqaalka meesha ku jiraa waxa weye waxaad isla akhriyaysaa intaa iyo wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar xadhigna ilaahay wuu tilmaamay la qabsanayo god halkan jeexan oo booraan ama bohol weyn oo naari kasoo holcayso halkan jeexan iyo xadhig kusoo laalaada iyo qofkii xadhigaa qabsado ka nabadgelaya iyo kii xadhiggaa seegoo booraanta ku dhacaya muuqaalku waa kaa marka diin la-aanta iyo waxa la yidhaahdo khilaafka waxa uu ka dhigan yahay booraanta jeexana naartu ka soo holcay taqwada iyo islaamnimada iyo iimaanka iyo midnimaduna waa xariggaa la cuskanaya laga nabadgelayo caalamka koraad u baxaysa haddaad xariggaa cuskato kor baad u qabsanaysaa baad u dallacmaysa haddaad xariggaa seegtana asfala saafiliin waxaad ku dhaadhacaysaa booraantaa ilahay uu ka digay wactasimuu bixabli jamiican walaa tafaraquu marka damiirkan wactasimuu iyo walaa tafaraquu iyo wadkuruu iyo damaa'irtaasoo dhan ilahay wuxuu kula hadlayaa waa muslimiinta iyagoon qoloqolo kala lahayn iyagoon wadamo kala lahayn iyagoon jinsiyada kala lahayn iyagoon midnimo kala lahayn waxa uu nebigu ku tilmaamaya inay yihiin jidh keliya jidh keliya oo dhakadiisuna ay tahay xudunta caalamka cagihiisuna caalamka kala joogaanoo xaggaa lugtii taallo oo xaggan kale lugtii taallo xaggani gacantii tahay gacantii kalena xaggan tahay madaxiina bartamahaya sidaa weeye ummadda qaaradaha kala duwan kala degana muslimiintaahy waa jir keliya oo waaxibo ay meel taalloun sawirkaasuu ka bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waa nasiib daro dadka muslimiintaa aayadda ah qolo waliba way dhakadooday iskaga dhajiyaan golayaashooda shuurada xafiisyadooda dowladahooda qolo waliba agtooday ku qoraan haddana ficilkii ma hayaan qolo waliba iyagoo ama jinsiyada ama qabiileah ama kooxa aayadda way iska qoranayaan macnaha qolo waliba aayadda iyagaa isku koobay qolo waliba iyagaa isku koobay halkii ilaahay ula hadlayay muslimiinta caam ahaantooda inagu yaynaan iskhilaafin inagu yaynaan tafaruqin inagaa midaysnaanayna inta kalena hawada ayaa loo diraya waxaa looga hadhayaa gaalada iyo shayaaiinta wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu waa ummadda islaamku meel kastii joogta saasaa ilaha u tilmaamay walaa tafaraqu ha kala tegina <clears throat> aayadda waxay ku soo degtay ansaartii nabigaoo maalin maalmaha ka mida qabyaaladiisu qabsaday iyagoo aad u fadhiyo oo dikrigii ilaahay wado oo aad u sheekaysanayaan ansaartii nabiga reer madiina oo aad u faraxsan ayaa waxaa soo maray nin yahuudiya ah. aad buu uga xumaaday markaa islaam midooba awood yeeshay yahuudda aad bay uga xumtay intuu xaafadihiisii tegay baa nin dhallinyaraa ah. ayuu yidhi war nimankaas waa kuwaasoo sidii hore aynu ku naqaanay maaho maanta way midoobeenoo maxamed baa isu geeye aan dib u sunayne dhowrkaa gabay ee aad xafidsan tahay ka dhex aqri gabayadii xaar ama cune iyo beriga is dileen xaar ama cunahooda waxaa la jiray xarbu qucaaf dagaal boqol iyo konton sano socdo oo ay ku hoobteen kaa ka dhex aqri buui ninkii baa tegayoo halkiibuu gabaygiibuu akhriyo ku kaluu akhriyo ku labaad buu akhriyo dee waxbuu xusuusiyey naxligiibuu soo kaakiciyey kolkaasaa dabeed iyaguna ay la qabsadeen meesaa ma ahayn waad khaldaysaa gabayga saa iyo ka kalena wuu yara toosiyey kii kalena wuu yara toosiyey qolaba bay toosisay kolkii dambena waaba la isku khilaafo mee maalintaase me mee maalinta annagaa idinka xoog badnayd annagaa idinka xoog badnayd murankiibaaba dee sii dheeraaday arrintiiba waxay tagtay dee maxasoo imikaba isuma noolinba berigaa maxaynu ka tigsanaynaa imika waynu su nool lahaye dee warmaaga soo qaada annaguna aan soo qaadana dee waayo halkaa ina geeya bannaanka ilaan waxay ku istaarmeen furihii dhaqsaha badnaa ee jiqimta ahaa ayaa la soo qaadaya ficiltanka badnaabaa si dhaqsaa arrintii kolkii halkaaba gaadhay nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam aad buuga xumaaday wuu canaantay dabeedna waxau lahaa abidacwa aljaahiliyati waala bayna adurikum war ma naxligii qabyaaladaa soo qaadeen anigoo nebi maxamedoo weli idin dhex jooga oon dhibaninba ma isula noqoteenba aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey markaa wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acda'a ilaahay nicmadiisii islaamnimada xusa beriga colka ahaydeen bal hadda berigii colaadu aydin haysatee ansaarta ansaartu laba qaybood bay noqotay aws iyo khasrad yuhuudduna laba qaybood bay ahayd qaybtaa yuhuud baa la soo dagaalgalaysa qaybtan kalena yuhuud sidaasaa lagu dagaalamayay muddo dheer col baa ahaydeenoo markaasa ilaahay quluubtiina uu sugeeyey faalla fadayna quluubikum daarihiinnii baa ilaahay sugeeyey iyo xoolihiinnii iyo reerihiinnii iyo qabiilkiinni tuna ma odhanine qalbigiinni baa ilaahay ummadu qalbigay ka heshiisa maantao dhan haddii lacag la ysugu geynayo waa kaa dee qur-aanku tilmaamaya haddii lacag la ysugu geeyo haddii abtirsiimo la ysugu geeyo haddii manaasib la qaybsado iyo kuraasi la ysugu geeyo isuma tegayaan laakiin ilahay wuxu uhi faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaanan nicmadaa islaamnimada daraaddeed baa idin daways ku dawowdeenoo walaalaa noqotay berigii aydaan nicmadaa haysaninna wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar gool qarkii baa saaraydeen haddaad qabiilkaa ku dhiman lahaydeen waa naarun haddaa casabiyadiiyo reer habeen ku dhiman lahaydeen waa naarun fa minha ilaahay baa idinka nabadgeliyey cajaladii baa dib ilaahay ugu celiya bal hadda wakhtigii hore xusuusta bal hadda wakhtiga iminka taagantihiinna xusuusta saasaa ilaahay isugu xidhiidhiy subxaana aayaddii kale ilahay waxau uhi huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin ilaahay nasrigiisuu kugu xoojiyey nebi maxamedow oo diintan uu ku hirgeliyey mu'miniintana wuu ku hirgeliyey oo uu kugu xoojiyey maxaa ilaahay ugu manno sheegtay wa allafa bayna quluubihim mu'miniinta sida ilaahay diinta ugu hirgeliya waxa weeye qalbigoodu isu geeliyo qalbigay ka midoobeen low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim haddaad adduunyada waxa maal dhan u qaybin lahayd qalbigooda isuma adgayseen walaakina allaha allafa baynahum laakiin ilaahay baa isu geeyey marka aayaddaasina waxay tilmaantay tanay fasiraysaao waxa dadka mideeyey diin iyo iimaan buu ahaa ee mu ahayn masaalix iyo maal aayadaasi ay tilmaamayso wax kasta bixiyo isumaad gayn kartee laakiin waxaad isugu geystay nicmat alislaam wa nicmat aliimaan marka ummadda maanta aynu arkayno ee dee isrifaysa ishiigaysa ee isdhiigooda ay xalaashanaya ee qabiil ku xalaashanaya iyadoo wax ka dhexeeyaa jirin waxaa lagu midayn karaa diin iyo iimaan iyo islaamnimo ayaa lagu midayn karaa inta taa lagagaalagala cararayana waa dadkiioo xanuunsanaya oo dawadii lagala cararayo bukaanka haddii dawada lagala cararo dee cudurkaasi wuu naafaynaya duubiyadaa go-aya marka sidaa ilaahay u leeyahy waxa uu leeyay fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana nicmadaa maxaa lagu sheegaya ma waxaad odhan kartaa waa nicmada maalka ma waxaad odhanaysaa waa nicmada dhulka ma waxaad odhanaysaa waa nicmada inamada iyo ubadka laa binicmati waa nicmada islaamka weeye waa nicmada diinta weeye taasoo aan u kala saarayn midab iyo qolo iyo jinsiyad iyo waxba toban inta dadku taa ka meeraysanayaan dawo ma hayaan xal ma hayaan mar kasta oo nicmadaa ay wax ka cabbaan ay ku sii ummaddu way sii wanaagsanaataa mar kastay ka fogaadaan ayaan daraa ku dhacda arrimahooda isku khilaafsanyihin hadday islaamka ummaddu u bandhigaan xalka xal baa laga gaadhayaa khilaafka aad looga warwarsan yihi ee nabadgelyada luminaya ee midnimada luminaya ee sharafta luminaya mar kastaoo islaamka xalka lagu dhoweeyay ama laga dhigaba haddii laga fogeeyana xalmare markaa dadku wax badan baa laga warwarsan yahay nabadgelye xumada ka haysata dadkii qabiilka waxa la idhaahdo waa cunsur runtii qabiilkuna dee ummaduba waa wada qabiili qabiilka soomaalida waxaad moodaa mid sunaysan inuu uu sunaysan yahay aan dawada lahayn oon dowladnimo la jaan qaadi karayn oon horumar iyo xadaarad la jaan karayn dadka kale way iska shafshafaystaanoo si uunbay isugu yaro malluuqaane kana wuxuu egaaday mid sunaysan oon dheg la qabta lahayn ayuu qabiilkoodu egaaday marka xaqiiqatan dawadii baynu halkaa ku haynaa farmasiga cajabta ah ee aan waqtigiisu dhacayna laga qaadanaya oo qur'aanka kariimka ah liman kaana lahu qalbun aw alqa asamca wa huwa shahiid waa cidda usoo jeeda wey waaya faasbaxtum binicmati ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minha godkaa naartaa waa ka nebigu ka digaya alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar labada qabiil isku dilaya reer hebel iyo reer hebel waxa ay labaduba gelayaan buu nebigu si cad u sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo afkiisa ka dhowri naarta naarta iskula dhacayaan ile walaalkiibuu xalaashaday waay shayga midnimada la yidhaahdo qofka daciifkaana awood buu kordhiyaa qofka qawigaana quwad buu kordhiyaa haddii uu qofkaasi ama ummaddaasi ay daciiftahay midnimo yeelato quwad buu yeeshaa qofku haddii qofkaasi uu qawi yihi ama ummaddu ay qawi tahay midnimadu waxay u kordhinaysaa quwad bay usii kordhinaysaa waaya marka taa aad baynu isugu waaninaynaa dad muslimiina baynu nahay diintoodii garanaya ku abtirsanaya kitaabkii iyo qur-aankiiba haysta cid kastaaba ha diidee ciddaynu u turayno ee aynu ka haybadaysanayna inay ilaahay noqoto subxaana islaamka raaciddiisu waxa weeye waa daruuratun bashariya wa fariidatun sharciya waa faral ilaahay nagu addoonsaday inana waynu u baahannaha waynu u baahannaha cudurka ayna naafiyey ka qaylinayna maanta ee la leeyahay yaay war maantana waxaa dagaalamay laba reer hebelabay ka dhex dilaacday maantana war sooyaaca laba kale ka dhex dilaacday oy kolba meel ka burqanayso waa cudur jira nebigu wuu ka sii digay cudurkaah calayhi salaatu wasalaam ummadii hore koob iyo toddobaatan iyo labayo toddobaatan qaybood bay noqdeen buuhi tani waxay noqonaysaa saddex iyo toddobaatan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faraaro kala duwan oo kala noocnooca ah weeye marka uu ka sii warramaya macnaheedu ma aha way iskhilaafi doonaane la qabsada kolle waa wax dhici doonee la qabsada uun macnuhu ma aha ee waxa weeye cudurkaasi wuu sii socda soo socdaa ka gaashaanta oo iska ilaaliya wey saa ilahay baa u tilmaamaya waxyaabaha haddaba lagu dawaynayo tafaruqa ummadda iyo kala tegeeda waxyaabaha lagu dawaynaya waxaa ka mid ah alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wixii wanaagsanna in la isfaro waxa xunna la isu diido oo dadka xigtada ah ama sokeeyaha ah ama isku qabiilkaahay wixii xun inaanay isku garabgelinay iska qabtaan wixii wanaagsanna in la ysku taageero taa marka la helo cudurada noocan ee dilaaga ee dadka kaleerayaa way yaraanayaan laakiin inta xumaanta la isku garabgalayo wanaagga ka wadaana uu noqonayo qof naadirahoo tuka baalcad oo halkiisa lagu joojiyo uu noqonayo waxba ka aslaaxi maaya dabeedna ilaahay wuxuu aada u dhiirinaya ummaddana amar ku siinaya inay wanaaggana isfaraan oy ku walaaloobaan xumaantana isu diidaan waltakun buu ilahay yidhi ha laydinka helo minkum idinka ummadiiha islaamkii ummatun ummad ha laydinka helo yadcuuna ila alkhayr dadka khayrka ugu yeedha wayaamuruuna bilmacruufi waxaa wanaagsan fara waxa wanaagsan fara wayanhawna cani lmunkari waxa xunu diida wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasa horu maroo liibaanay walaa takuunuu ha noqonina kaladiina tafaraquu kuwii kala tegey ummadii hore kala tegoo kale ha noqonina wakhtalafuu iskhilaafay min badi maa min bacdi maa jaa'ahum lbayinaat waxygii cadcadaa intuu yimi kadib bay iskhilaafeen wa lahum cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin kuwaas yowma maalin bay cadaabkaa leeyihin tabyadu wujuuhun wejiyaal ay caddaan doonto iftiimi doonto wa taswaddu wujuuh wejiyaallo way madoolaan doonaan fa ama aladiina dadka iswadad wujuuhuhum wejiyaashoodu sida gudcurka ay madoobaadeen ilaahay baa canaananaya oo ceebaynaya wuxuu leeyahay akafartum bacda iimaanikum oo ma intaa mu'miniin noqoteen kadib baa gaalowdeen faduuqu lcadaab cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum takfuruuna gaalnimadaas samayseen daraaddeed wa ama aladiina dadka ibyadat wujuuhuhum wejiyaashoodu ay wirwirayaan ay iftiimayaan fafii fii raxmat illaah ilaahay naxariistiisay bartanka ugu jiraan hum fiiha khaaliduun naxariistaasoo jannadii ilaahay bay ku waarayaan tilka aayaat ullah ilaahay wuxuu hi aayadihii ilaahay waa kuwa ah natluuha calayk bilxaq waanu kugu dul akhriyaynaa akhrin oo xaqa waxba kaamaanaan hagran wamallaahu ilaahay ma ahaanin yuriidu mid la doonaya dulman lilcaalamiin caalamiinta ilaahay ma dulmiyayee wuu hanuuninayaa walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard wuxuu keligii ilaahay leeyahay samooyinkiiyo dhulka waxaa ku sugan wa ilallaahi turjacu lumuur arrimahana ilaahay xaggiisaa loo celinayaayo arrimahoo dhami ilaahay baa la horgeyn doonaa subxaana amarkaasaa ilaahay halkan uu bixiyey ha la idinka helo ummad dadka khayrka ugu yeedha wanaaggana fara xumaantana u diida ha la ydinka helo ummaddaa qof kasta oo waajibka isu taaga ama walaad ha ama waran la ama xukuumad ha waxa uu inaga ridayaa xil weyn oo ina saaran qofka wanaagga faraya dadka xumaantana u diidaya su waxa weeye maxaa wanaaga maxaase xumaana ilan dadka haddii iminka lasoo ururiyo cod la qaado intoo microfon loo qaado oo la idhaahdo ka warrama maxaa xun maxaase wanaagsan maxaad u malaynaysaa jawaabtooda in fara badan baa xumaanta wanaag ku sheegaya khamrigu waa tumasho uu wanaagsan yahay tumashadu khamrigu waa sharaab bay ka odhanayaan dee ribadu waa iska faa'iido waxa iyo waxaasi waa horumar waxalla waxa xumaana intay kuu tiriyaan bay wanaag kugu sheegaya horumar iyo reer magaalnimo in badanoo ka mida dadka marka taasi qiyaas lagu garto wanaagga iyo xumaanta ma ahee maxaa xun maxaase wanaagsan waxaa laga qaataa miisaanka sharciga sharcigeennu wixii ku tilmaamay in wanaagsan yahin ugu wanaagsan waa la ysfaraya wixii uu sharcigu ka dhigay wax waa wax oo la ysu diidayo laga tegayo waa waajib saaran qof walba ducada dadkan inaan la aqbalayn oo quluubtooda aan la midaynaynin oo aanay isku dhan u jeesanaynba axaadiidta saxiixa uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jeer waajib ka fuliyaan waltakun minkum umma ummaddu waa qayb bulshada ka mid a ah. ha idinka helo oo waajibkaa qayb fulisa ha helo waa fardulkifaaya haddii markaa dadkaasi isla huuriyaan oo isla aamusaan oo mid waliba yidhaahda maxaa aniga iga galay dee war aniga anigii reerkayga carruurtayda iyo waxaasaa khuseeya dee kaasi ima khuseeyo wixii aad inaga daah ha inagu taataabanin halkaa hadday arrintu marto waa la isla degayaa doonidii la wada fuushanaabaa dakharo yeelanaysa oo daldalooshamaysa oo dubbayaa lala siduu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dabeedna gooray isla degtay ayaa la arki doonaa waltakun minkum umma yadcuuna ila alkhayr wayaamuruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar waajibkaasi marka u horreeya mas-uuliyiintuu saaran yahi ilaahayna maxkamadiisa marka uu soo joojiyo u kala xisaabtamaya marka labaad wuxuu saaran yahay dadka qowlkoodu soconaya culimada iyo tujaarta iyo salaadiinta iyo acyaanta marka afraad waxa uu saaran bulshada dhammaanteed cid walba waa waajib saaran oo aanu ku hagar baxaynin qofku keligay baan cibaadaysanayaa wax uu ku nabadgeli karaya maaha qof taa la ogaado waa kii abubakar ummadda u saxayey wuxuu ihi wardadii how abubakar sidiiq baa waaniyey dadka oo wacdiyo wuxuu yidhi aayaddan si qaladaa u fahamteen yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum waar dadka muslimiinta ah idin dhibi maayo qofka hallaabaayo naftiinuun ilaashada aayaddaas si khaladaa u fahamteen haddaad aayaddaa hayse aniguna waxaan hayaa buuhi axaadiid badan buu soo akhriyay oo faraysa dadka wanaagga iyo dee cuqubada yeelan karta in dadku haddaanay wanaagga isfarin aayaadkiibuu soo akhriya markaa ha laysla akhriya buu leeyahy qofku dee xaaladu waxba kari waayey un mooyaane intuu wax kari karayo waa kaa nebigu tilmaamaya marxaladaha uu marinayo qofku munkarka diididiisa inuu ficil ku diido qowl ku diido qalbiga ka diido laakiin aan marna la qabsan wa hum lmuflixuun wa kullunaa yuriidu alfalaax liibaan baynu doonaynaa sida loo liibaanaa sidaas waxyaabaha diidaa waxaa ka mida markanuu ilaahay kusoo celiya tafaruqa walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat tafaraquu way iskhilaafeen isku dhan bay u jeedsan waaye diinla ku dhaceen waxa haddaba ilaahay uu xusuusiyey ummadda camalka qofku maalintaa uu ku qurxoonaan karo ee qurux ku yeelan karo inuu ya diini lahay camalka maalintaa qofkuu la fool xumaanayu la madoobaanayaana waa diinla-aanta weligeedba markuu halkan jooga ha iscadeeyo warshado layr ha siraato midab fiican ha yeesho yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh maalinka sidaa ilaahay dadka u marinaya waa maalinka wejiyaal cadaanayaan wejiyaalna madoobaanayaan dadka wejiyaashoodu ay madoobaadeen ilaahay baa ceebaynaya calaa ru'uusi alashhaad khalqigoo wada taagana waxa uu leeyahay akafartum bacda iimaanikum faduuquu lcadaaba bimaa kuntum takfuruun oo intaa mu'miniin noqoteen kadib baa diinla'aan ku dhacdeen miyaa eeg waa dad inta islaamkii qaateen ama afkii ka sheeganayaa aan ficilkoodii qowlkoodu iswaafaqsanayn ama diinla'aan ku soconayo diintii ka noqday waama aladiina byadat wujuuhuhum fafii raxmat illaahi hum fiiha khaaliduun ilaahay bay u casuumayiin kuwaas marka u horreeyaba kolka wejigiisu qofka uu soo dhalaaluu soo iftiimuu sida dayaxa soo noqdo naxariista ilahay bau geedi u yahay tilka aayaatullaahi natluuha calayka bilxaqi waxay ku tilmaamaysaa dadku waxay ku hanuuni lahaayeen iyo waxay ku hagaagi lahaayeen ilaahay ma hakran ilaahay ma hakrana rasuulna wuu soo diray kutubna wuu soo dejiyey xaq iyo baatil buu u kala caddeeyey xumaan iyo samaan buu kala caddeeyey tilk taa lagu soo akhriyay waa aayadihii ilaahay dee waa kaasoo ilaahay ummadda wixii ay ku hanuuni lahayd buu dhiibay walilaahi ma fi samaawaati wama fi lard wa ila llahi turjacu lumuur waxay tilmaamaysaa ilaahay inuu sharcigan u keena isaga xaqu leh oo siduu u leeya caalamkan oo dhan ayuu xaqu leeyah dadka inuu adduunyada sharciga u keeno inuu toosiyo inuu waxii u soo dejiyo inuu aakhirana abaal mariyo wuu ammaanay haddaba ilaahay subxaana wuxuu ammaanayaa amarkiisaa kuwa qaatay ila waltakum um-, minkum umma ayahay ummadan laydinka helo amarkaa kuwa qaatay ilaahayba amaanay ee ummaddan ka mid ah kuntum waxaa noqoteen ummad yahay khayra ummatin ummadtii ugu wanaagsanay ukhrijat linnaas ee caalamka loo soo saaray dadka hor timid oo talo waa maxay sababtu limaada yaa rab ilaahayow maxay dadka ummaddani ummadaha kale uga khayr badatay niyatu su-aal baa laydhaha jawaabtii waata ta'muruuna bilmacruufi waxa wanaagsan baa isfaraysaan watanhawna cani lmunkari xumaanta a isu diidaysaan watu'minuuna billaah ilaahay baa rumaynaysaan walow aamana ahlu kitaab hadday rumayn lahaayeen kuwii kitaabka la siiyey lakaana khayran lahum taasaa u fiicnaan lahayd minhum lmu'minuun qaar mu'miniin waa ka mid wada gaalo wa akaruhum lfaasiquun intooda badanina ilaahay bay ka fogaadeen saasaa ilahay u tilmaamay waxay asxaabtu ay odhan jireen war ummadii haddaad doonaysaan ummadaha inaa ugu khayr badataan shardi baa ilaahay idinku xidhe war shardigee laydinka helo ummadaha ugu khayr badateen kow wanaaggaa isfartaan xumaantana waa isu diidaan cabdillahi ibnu cabaas wuxuu leeyahy shardigaha laydinka helo haddii shardigaa laydinka waayo ummadaha kuwa ugu liitaa noqonaysa kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu waxaan ku nacdalay baa ilaahay yuhuud iyo nasaare yuhuud waxaa lagu nacdalay wixii xumaanaana isu diidi jirin wixii wanaagana ismay fari jirin arrintan waa arrin aad moodo sida nasku ugu nuuxnuuxsanayo wasadaq allah arrin ku adag weeye bani aadamka qof ilaahay uu hanuuniye mooye qof kale inuu hawshan u kaco waa arrin ku adag qofku inuu iska danaystaa buu jecel yahay inuu aad iska dhowr noqdaa buu jecel yahay arrimahay dadka iskaga hor imanayaan inaanu gelin waxyaabaha wax laga sheegsheegi kara inaanu gelin waxaasoo dhan buu shaydaan ku sawiraya markaa qof ilaahay uu hagay uu hanuuniyey ayaa xilkan weyn qaadi karaya waa xilkii rususha ahlulkitaabku hadday rumayn lahaayeen khayr bay u noqon lahayd hadday wanaagsanaan lahaayeenoo sidiinana sifooyinkiinanoo kale ay yeelan lahaayeen way hanuun lahayn waase laga waayay yaan laydinka waayan idinka ilaahay baa sidaa subxaanahu wa tacaala ummaddan ugu ammaanay waajibkaasi waktiyadan dambe damiirkuu leexday wuu soo daciifayaae inaynu noolayna waa daruuri waajibka fulintiisa wallahu subxana wa tacala